alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa fadlu suxuur fadliga suxuurta iyo dibudhiggeeda baabkaasaynu ku jirnay xadiidka kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo konton wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana lirasuuli sala allahu aleyh wasalam mu'adinaan cabdulahi ibni cumar wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxaa u sugnaaday laba mu'adin oo u addimi jiray labadaasi waxay yihiin bilaalun huma bilaalun wabnu ummi maktuum waa bilaal iyo ibnu ummi maktuum weeye hooyadii baa loogu abtiriyey oo ummu maktuum waa hooyadii waa ibnu ummi maktuum magiciisa culamadu waa isku khilaafeen ma cabdullaahi baa la odhan jiray mise camri laba qowl baa ku jira ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen cabdullaahi baa la odhan jiray ahlucilmiga qaarkoodna waxay camri baa la odhan jiray badankuna waxay ku sugan in camri la odhan jiray ibnu qays ibnu zaa'ida waxaa kaloo la yidhi ibnu zaa'ida ayuu ahaa waxaa dhici karta nisba ilaljad inta banu caamir ayuu ka dhashay fa qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu idhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ina bilaalan yu'adinu bileyl ina bilaalan bilaal yu'adinu waa addimaa bileylin goor habeena gudaheed buu addimaa ba'd waa darfiyo fakuluu cuna washrabuu cabba xataa yu'adina ibnu ummi maktuum ilaa ina ummi maktuum uu ka addimaayo cuna oo cabba ibnu ummi maktuum ilaa uu addimaayo cuna oo cabba ilaa wakhtigaa wada cunitaanka iyo cabbitaanka ghaayada lagu joojinaya waa maxay waa addimaadda uu addimaayo ibnu ummi maktuum baa lagu joojinaya adaankiisa cunitaanka iyo cabbitaanka haayadu waa halkaas qaala wuxuu yidhi ibnu cumar baa odhanaya walam yakun baynahumaa eh, labadooda adaan dhexdooda ma ahaanin ay bayna adaanihimaa ilaa an yanzila haada wayarqaa yarqaa haada inuu kani soo dega mooyaane kana koro yacni meesha laga addimayo dheer inuu kanna ka soo dego kanna koro mooyaane wakhti kaleo u dhexeeyey ma jirin yani aad bay isugu dhowaayeen muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay eh, xadiidkani wuxuu sheegayaa adaanka subaxa inuu laba addimaadood yahay ayuu sheegayay oo midna iyadoo wakhtigu aanu soo gelin iclaam ka sii horreeya oo la sii ogeysiinayo dadka inay tahay midna wakhtigu markuu soo galo in la addimayo laba mu'addinoo kalena in loo kala yeelo si sawdka loo kala garto waa kii hore oo waa codkii hebel iyo waa kii dambe oo waa codkii hebel si sidaa loogu kala garto laba oo kala duwan in loo kala yeelaa inay sunnada ka mid tahayna waa laga qaadanaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam isku mu'adin kama dhigin ee laba mu'adinoo kala duwan buu ka kala dhigay saasuu ka kala dhigay waxaa kaloo laga qaadanayaa adaanka hore laftiisa inaan marka saq dhexe la yska adimine waaga in lagu soo dhoweeyo oo wakhti waagii ku soo dhow la adimo dadka qaarkood halkay samaynayaan taqdiimka oo iska adimayaan yacni saddexdiiyo dheeraada iska adimayaan ama saddexdiiyo wax yar tan noocaasi waa arrin khalata ah aan sax ahayn cilmiguna waa diideen ya culammadii hore xataa qudhooda markiisa markaa waa diideen oo waxay yidhaheen ta noocaasi mid saxa marka waxa ma aha waa in goorta la addimayo ay noqotaa goor ku soo dhow waa berigii ku soo dhow waa inay noqotaa yacni markaa saas waa inay noqotaa laakiin markaa saqdhex in la iska addimo yacni ta noocaasi markaa sax maa waxaa kaloo laga qaadanayaa labadii adaan inay isku dhowaadaan waxaa laga qaadanayaa meel sare in lagu addimo ayaa laga qaadanaya walam yakun baynahuma ila an yanzila hada wa yarqaa hada wax kale uma dhaxaynin inuu kaasina soo dego kanna uu koro yacni aad bay isugu dhowaayeen labadooda adaan waxaa kaloo laga qaadanaya adaanka hore marka la addimaayo cuntadii in layska cunayo oo suxuurashadii la samaynaayo ayaa markaa laga qaadanaya kullu daalika masaa'isha waa laga deliishanaya xadiiska oo waa lagala baxaya waayahay marka adaanka dambe dhaco hadduu xilligiisi ku dhacay shakina aanu soo gelin in la joojinaayo cunitaankii cabbitaankii aan layska sii wadayn yacni taasna waa laga qaadanaya xadiidka kun iyo laba boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo koob iyo konton wa camr bn alcaas radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklat saxar nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam faslu maa bayna siyaamina soonkeenna waxaa kala soocaya wa siyaami ahlilkitaabi iyo ahlukitaabka soonkooda ahlulkitaab waxa layahay yahuudi iyo nasaarada jinsi kitaab bay u ehlahaan jireen oo qolona towraad bay haysatay qolona injiil walow kitaabka haba taxriifiyaanbe marka waxaa soonkeenna iyo soonka ahlukitaabka kala soocaya kala farqinaya ay ku kala duwan yihiin wa aklatu saxar suxuur in la cuno weeye oo la suxuurto rawaahu muslim muslim baa soo wariyey daa'ifada yar ee culammada ka mida ee qabaa in suxuurta in la suxuurtaa qofkii awoodi karaya inay waajib ku tahay waxaa ka mid a markaysaa markaa tashabuhii gaalada yacnii inaan la shabihin oo laga soocnaado sidoodii ayaa markaa xadiisku sheegaya oo laga qaadanaya calaa kulli xaal laakiin taasi wujuubka caddayn mayso wujuubkii taasi ma caddaynayso oo in la yidhi waxa weye waa la kala faslinaya nahyi ma ahe waa siiqo marka waxa weeye waxyaalaha yani ay ku kala soocan yihiin marka dee haaliban yani muslimiintu waa suxuurtaan yani cid naadira dhici karta inayna suxuuran waxaana dhici karta dadka qaarkood suxuurtu dee inay ka tagtaiyo wax la mida inay u qasteen suxuur la'aan baa suuragal ah waatii xadiis ku soo aroortay tilmaamaya qolada ahlukitaabku kabahooda kuma tukadaana kabihiina ku tukada lamana odhanaayo kabaha in lagu tukadaa waa waajib la odhan maayo inkastoo dee daliil kolley la helaayo yani marka nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu awqaadda qaarkood yani marka isagaan kaba gashanayn inuu tukaday ay soo aroortay oo la odhan karo taas waa ka leexis calaa kulli xaal waa arrin la ysugu hayo ma sunna mu'akada oo sunno la adkeeyey miya mise waaba waajib suxuurtu in la suxuurtaa marka saas aawadeed dee waa inaan laga tegine lagu dadaalaa ixtiyaadkuna waa inaan laga tegin baabka laba boqol iyo labayo labaatan baabu fadli tacjiil ilfitri afraadda in la dedejiyo fadligay leedahay ayuu u baab yahay wamaa yuftiru calayhi iyo waladii yuftiru calayhi iyo ku ku afuraayo yacni markaa korkiisa ku afuraayo qofka soomani wamaa yaquuluhu iyo wuxuu odhanaayo bacda aliftaari markuu afuro dabadeed ayuu u baab yahay waa saddex mas'alo inuu kow dedejiyo afraadda oo goor hore wakhtiga ugu horreeya ee qoraxdu dhacdo uu afuro labaadku waxa uu ku afurayaa muxuu noqonaya maxaa afdala inuu ku afuro arrinka saddexaad waxay tahay muxuu odhanayaa markuu afuro dabadeed wuxuu odhanaya ayuu baabiyey xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can sahl bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa yazaalu nnaasu bikhayrin ma cajalu lfitra rasuulku waxau ihi calayhi asalaatu wasalaam laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadku kama baxayaanoo kama zuulayaan khayr inay ku sugan yihiin maa cajalu lfitra muddada ay afraadda dedejinayaan khayr ka bixi maayaane khayr bay ku sugan yihiin muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa afraadda in la dedejiyo dedejintana waxaa looga jeedaa marka ugu horraysa qorraxdu dhacdo in la afuro oo aan dib loo dhigin oo aan la sugin intay madoobaanayso oo marka waxa weeye ay markaa halkii qoraxdu ka dhacay madow intay noqonayso ama inta xidiguhu soo baxayaan oo xidiguhu muuqanayaan xidiguhu waa soo jeedaan awalbe ilayska badan baa daciifinaya inta xidiguhu muuqanayaan inaan loo dibdhigin intay madoobaanayso inaan loo dibdhigin marka qoraxdu dhacdaba isla markiiba in la afuro ya xaqiiqatan markay u dhacdee la ogaado inay dhacday in la afuro walow shucaaci qoraxdu markaysa markaa eh, ha ku baaqi ahaado xagga sare haba ku baaqi ahaadee in la afuro wey in la dedejiya laga qaadanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa tacjiilka dedejinta afraadda la dedejinaya khayr inuu ku jiro oo ay tahay markaa shay khayr badanoo fiican ay tahay ummaddana khayrku inaanu ka baxaynin oo ka zuulaynin oo ka tegaynin inta afraadda ay dedejinayaan riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ziyaado ah maa cajalu lfitra wa akharu asuxuur laba shay ummadda intay ku sugantahay khayr ka bixi maayaan labadaa shay waa maxay waa inay afraaddana dedejiyaan suxuurtana dibdhigaan laakiin ziyaadada ah u aharu suxuur saxiixyada kuma soo aroorin ee khaarija saxiix ayaa ziyaadadaas ku soo aroortay xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can abi caطiyata qaala dakhaltu ana wa masruuqun cala caaishata radia allahu canha abi caiya waxau yidhi taabiciga la yidhaahdaa dakhaltu ana wa masruuqun waxaan u soo gallay aniga iyo masruuq waxaan u soo gallay waa taabici kaleoo min kibaari taabiciin ah wa masruuq bn ajdac calaa caaishata caaisha ayaan u soo gallay radia allaahu canha siay ugu soo gelayaanna waxay noqonaysaa ciddaan maxaarimteeda ahayn xijaab baa uga xidhnaa markaa gurigeeda ayay kala qaybiso markaasay qayb waxay ka dhigtay meel marka waxaweeye ragga soo gala fadhiisan karaan iyadana daah baa u xidhan wara alxijaab bay markaa fadhidaayoo ku sugantay marka ciddii waxaweye cilmi ka qaadanaysa ama mas'alo weydiinaysa halkaasay ka weydiinayaan min waraa'i xijaab markaasay halkaa uga soo jawaabaysa faqaala laha masruuqun masruuq baa wuxuu ku yidhi rajulaani min asxaabi muxammadin sala allahu aleyh wasalam laba nin oo asxaabtii nebiga ka mid ah kilaahumaa laa ya'lu can alkhayr labadooda midna ka gaabin maayo khayrka laa ya'lu bimacnaa kama gaabinaayo can alkhayri khayrka labaduba khayrkay ku dadaalayaan marka damiirka loo celinaayo kilaada waxaa laga dhigay mufrad baa laga dhigay yacni kilaahumaa markii la sheegay damiirka loo celinaayo mufrad baa laga dhigay laa yalu yani huwa waayo axad bay ugu noqonaysa waxaana bannaan damiirka loo celinaayo in laba laga dhigo iyo in mid laga dhigaa labaduba bannaan laakiin waxaa fasaaxo badan in la keliyeeya fasaaxo badan liwuruudihi fi lqur'aan kilta ljannatayni aatat ukulaha aatataa lama odhan laakiin labaduba waa saa'ir fi luqati alcarab waa ku sugan tahay axaduhumaa yucajilu almaqriba waalifaar labadaa nin ee asxaabta ka midii midkood maqhribkana waa dedejiyaa salaada maqrib iyo afraadda mid walba waa dedejiyaa walaakharu ka kalena yu'ahiru almaqhriba waliftaar labada waa dibdhiga maqhribkana waa dibdhiga afraaddana waa dibdhiga marka waxay u jeedaan labada kee saxan fa qaalat waxay tidhi caaishaa weydiinayse man yucajilu almaqhriba waliftaar keebaa dedejiya maqhribka iyo afraaddaba ka dedejiya waa kii qaala wuxuu yidhi masruuq markuu u jawaabayay cabdullaahi cabdulaahi ayaa dedejiya yacnii wuxuu u jeedaa oo u qasdayaa ibna mascuudin ina mascuud buu u jeedaa cabdulahi ibn mascuud fa qaalat waxay tidhi haakada kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama yasnac sidaasoo kale ayaa rasuulkii ilaahay ahaa calayhi salaatu wasalaam mid sameeya oo sidaasuu labadaba u dedejin jiray afraadda iyo maqhribkaba uu dedejin jiray marka sunnadii waxa waafaqsan sidaa uu sameeyo cabdullaahi aa ka sheegaysaan macnuu saasuu dhacay rawaahu muslim muslim baa xadiiska soo wariyey qowluhu laa ya'luu hadalkiisa uu yidhi laa ya'luu uu yidhi ay laa yuqasiru kama gaabiyo filkhayri khayrka oo taqsiir lama yimaado uu ka gaabinayo ka gaabin uu khayrka ka gaabinayo lama yimaade waa ku dadaalaa haddii taqsiirkii laga nafiyey oo loo diiday waxay noqonaysaa khilaafu taqsiir oo ah inuu khayrka u degdegaayo oo khayrka ku dadaalayo inay u sugantay noqonaysa taasay noqonaysaa inay u sugantay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa sunnaha nebigu sala allahu aleyh wasalam ee camaliga ah inuu ahaa inuu maqhribka iyo afuraad dedejiyo sidaas yadaa inay markaa ahaa sunnihii rasuulku sala allahu aleyh wasalam assunnatu alficliya xadiiskii horena wuxuu sheegaayey yacni sunna qawliya oo dhah ahaan nebigu caynkaa inuu ammaanay oo khayr ku sheegay marka sunna qawliya ku sugnayd in afraadda la dedejiyo halkanna sunna ficliya ku sugan oo ficil ahaanba nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u sameeyey ayuu xadiiskanna tilmaamaya marka way isisii ayidayaan waa adilo markaa isisii xoojinaysa oo isisii kaalmaynaysa nuurun calaa nuur wey xadiiska kun iyo laba boqol iyo saddexiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afariyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam qaala allahu caza wajal allah waxau yidhi caza ilaahay isagaa haalibah aan laga qaalib noqon wajalla isagaa weyne axabu cibaadii ilaya acjalhum fitra axabu cibaadii addoommadayda waxa laygu jacayl badan yahay waan ugu kalgacayl badnahay ilaya xaggayga laygu jecel yahay waan ugu jeclahay acjaluhum fitra ka ugu degdega badan xagga afraadda ka ugu degdega badan xagga marka afraadda ayaan ugu jeclahay rawaahu tirmidi xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu idhi waa xadiis xasana weeye saasuu yidhi ahlucilmiga qaarkood xoogaa waa daciifiyeen xadiiska sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha daciifiyey ayuu ka mid yahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa an cumara bn alkhaaabi radi allaahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam ida aqbala alleylu min haahuna wa adbara annahaaru min haahuna waharabat alshamsu faqad aftara asaa'im idaa aqbala alleylu hadduu habeenku ka soo qaabilo ka yimaado min haahuna xaggan bari ee qoraxdu ka soo baxdo wa adbara annahaaru maalintuna ka daba jeediyo ee min haahuna xaggan ay ka dhacdo qoraxdu wa ishamsu qoraxduna ay dhacdo faqad afdara asaa'imu xaqiiqee waa afuray qofkii soomanaa bimacnaa inuu afuro weeyaan ama xukman buu afuray ama waxa markaa mashruuco aynu ah afuro muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa wakhtiga waa furaayo qofka soomani marka waxaa la eegayaa qoraxdii inay dhacday oo yacni qarsigii ama guluubkii qoraxdu inuu qarsoomay waageerkii marka waxa weeye kubaddoo kale ahaa qoraxdu inuu libdhay kow xagga markaa barina madowgu inuu ka soo qaabilay xagganna marka waxa weeye inuu markaa shucaacii fara badnaayee dee wax ifinayey inuu in yar yaraaday marka dee markay qarsoonto oo waxaweye halkanna ka daba jeediyo walow shucaaci weynaa haba baaqi noqdo shucaac badane haba baaqi noqdabae mar haddii guluubkii marka u dhacay oo qarsoomay yani waxay noqonaysaa in waxaweye marka qofkii soomana afuray inuu qofkii soomana afuray in loo kaadiye ma aha oo layska sugo oo la yidhaahdo waxaweye xagga markaa galbeed ha madoobaado waayo dee goor dambeu madoobaanaya ya goor dambe ayuu madoobaanaya xadiidka soo socdana waa inoo sii caddaynaya waa inoo sii caddaynaya oo iyadoo shucaaci baaqi yahay in marka waxa weeye la afurayo ayaa laga qaadanaya markaynu leenahay galoobku inuu qarsoomana lagama tilmaamaayo dee guryo dhaadheer inay kaa qariyaan iyadoo iska joogta oo marka waxawen ay dhici karto haddaad gees uga baydho inaad arkayso yacni marka taa laga tilmaami maayo taa lagama tilmaamay laakiin waxa weeye waa inuu marka xaqiiqatan dee waxa weeye marka uu qarsoomaa galoobkaasi u qarsoomaa xagga kalena madowgu ka yimaada xagga marka kale ee marka barigana madowga ka soo qaabilaa ay soo madoobaataa markaa dabeedna xaaladda caynkaasa waa la afurayaa faqad afdala asaa'imu ma waxaa laga tilmaamayaa xukman buu afuray mise waxaa laga tilmaamayaa inuu afuro ayaa mashruuca waxa markaa saxiixa culammadu sida iyo sidaba waa yidhaahdeene wejiga insha allahu saxiixahi waxa weeyaan waa in laga tilmaamaayo inuu afuro weeyaan oo inuu markaa afuraa mashruuca oo haddii marka qoraxdu un dhacdo xagga marka waxaweeye qoraxdu ay ka soo baxdaana madoobaato intaaba afraaddii ku dhacday dee wisaal ma suuro galeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaana yuwaasil wakhtiyada qaarkood wakhtiyada qaarkood wuxuu samayn jiray wisaal yacni wuxuu xidhiidhin jiray soonka ayuu xidhiidhin jiray xidhiidhintu waa maxay waa inuu isugu bixiyo soonkii oo aanu afurine halkuu ka afuri lahaa soonkii kusii sugnaado ow dabeed laba maalmoodoo aan afuraadi u dhaxayn ayuu wakhtiyada qaarkood soomi jiri innaka tuwaasil waatay yidhahdeen yaa rasuul allah yani wisaal baad samaysaa dee annaguna aan kula samayno ma kari kartaan buu markaa u yidhi yani rabbigay baa markaa waxan cuntana i siinaya bimacnaa quwo iyo xoog yani sidii qof cunto cunay xooggeedoo kale ayuu ilaahay isiinaya markaasaan u baahanayn yani istiqraaqa cibaadada markaysa marka uu ka istiqraaqayo ee waxaweeye markaa yani taas iyo hilowga iyo shawqa iyo jacaylka u qabo cibaadada iyo munaajaadka uu rabbi markaysa yani la faqaayo oo waxaweye rabbi caabudaayo oo dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ula imanayo ta noocaasa ayuu markaysa wuxuu ka helayey tamar fara badan buu ka helayey tamar fara badan oo dadka kale ayna ka helayn ayuu markaa nebigu ka helayay calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed buu isaalka samaynaya marka de haddii waxa dhicitaanka qoraxdu dhacday iyo waxa habeenka ka soo qaabilay xagga bari keliya fitrigu ku xasilayo waxay noqon lahayd wisaal ma asixeen nebigana wisaalku waa u asaxayey waa u asaxay marka sharcan marka in la afuro inay tahay baa laga tilmaamaya xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa wa can abi ibraahiima cabdillaahi bni abi awfa radia allaahu canhuma qaala sirna maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wahuwa saa'im cabdullaahi bni abi awfa waxauu yidhi sirna waa soconnay maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa ayaanu soconnay wa huwa saa'imun walxaal nabigu calayhi asalaatu wasalaam saa'imun u sooman yahy falammaa qarabat ishamsu markay qorraxdii dhacday qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam libacdi alqawmi raggii qaarkood wuxuu ku yidhi yaa fulaanu hebelow inzil deg oo fajdax lana yacni inoo qoosh yacni saloolkii la burburiyey biyo inoogu qoosh yacni sharaab oo kale ka dhiganayn sawiiqu wuxuu noqonayaa ama shaciir ama marka waxa weeye sarreen ama yacni markaa hadhuudh ashyaada noocaasa ayaa markaa dabka la yaro saarayaa deedna sidii saloolka oo kale laga dhigaya dabeedna marka waxa weyaan xoogaa dabka yar saarnaado ayaa dabeed laga soo qaadaya dabeedna waa la burburinayaa waa la daxiimayaa bacda dalik baa biyaha lagu daraya biyaha lagu walaaqaya sidii sharaabnimo ayaa loo cabay inzil deg oo fajdax lana yacni saloolkii la midximiyey la burburiyey oo daqiiqda laga dhigay inuu qosh fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow low amsayta haddaad habeensan lahayd way fiicnaan lahayd ama madhabeensatid yani madhabeenka sugtid yani goor habeena ha noqote madukadis yani low amsayta haddaad habeensan lahayd lakaana axsan way ka sii fiicnaan lahayd oo bimacnaa habeenka aad sugi lahayd welidda waa maalina qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inzil fajdax lanaa inzil deg oo fajdax lana yani waxa weeye saloolkan la midximiyey inoo qoosho biyo inooku qoosho qaala wuxuu idhi ninkii ina calayka nahaaran korkaaga waxaa ku sugan maalin weli waa maalin weli waa maalin qaala nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam inzil deg oo fajdax lana yacni saloolkan la midximiyey inoo qoosh oo biyo inoogu qoosh yani saddex goor buu ku celiyey fa nazala waa degay fajadaxa lahum markaasuu markaa biyo ugu qooshay saloolkii la midximiyey fa shariba rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulkii ilaahay cabbay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa ra'aytum alleyla qad aqbala min haa huna haddaa aragtaan habeenkii oo ka soo qaabilay xaggan yacni bari oo madowgu xaggaa ka soo socdo faqad afdara asaa'imu xaqiiqee waa afuray kii soomanaa yacni inuu afuray tahay wa ashaara biyadihi qibala almashriq wuxuu gacantiisa ku tilmaamay xagga markaa e, bari ee cadceedka soo bax ayuu markaa gacanta ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qowluhu ijdax hadalkiisa uu yidhi ijdax uu yidhi bijiimin waxay ku sugan tahay jiim uma daalin daal baa ku xiga uma xa'in xa baa ku xigta muhmalatayni oo daalka iyo xaada mid walba ayna dhibca lahayn ayna dhibca lahayn ay ikhlid yacni ku yacni markaa khalad bimacnaa ku oo ku qoosh asawiiqa saloolka la burburiyey bilmaa'i biyo ku qoosh biyo ku qoosh xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isla markii qorraxdu dhacdayba ee galoobkeedu qarsoomayba isla markiiba inuu yidhi sharaabka inoo diyaariya oo waxa weeye saloolkaas yacni midxinsan ee daqiiqda ah biyaha inoogu walaaqa dee walaaqaasna wakhti badanba qaadan maayo waayo waa dee xaaladdan waa daqiiqo waa diyaarsan yahay oo horaa loo midximiyey dee inuu marka weelka lagu shubo biyahana lagula shubo oo deedno markaysaa la walaaqo isla markiiba waa diyaarba isla markiiba marka saa la sameeyaba waa diyaar marka waxa weeye markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inzil fajdax lana saxaabigii waa u qaadan waayey goortan baa markaysa markaa la afuraya wuxu uhi maad habeensantida u yara kaadisi mar labaad buu ku celiyey deedna wuxu inna calayka nahaaran weli waa maalin haddana mar saddexaad buu ku celiyey markaasuu dabeedna marka amarkii qaatayoo uu fuliyey markii hore de wuxuu is marka waxa nebiga waxaad markaa ku baraarujisaa weli inayna madoobaan oo markaysaga ay maalin tahay marka nebiguna afraadda inuu dedejiyu doonayey oo uu ku camalfalo yacni adilada tilmaamaysa inay yacni markaa afraadda in la dedejiyo inay tahay taasuu ku camalfalay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waaba cabayba riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray ziyaado ah wa qaala walow tara'aaha axadun calaa baciirihi la ra'aaha yacni ashamsa saxaabada qaar waxay yidhahdeen hadduu marka waxa weeye ruux marka uu isku dayi lahaa inuu marka qoraxdii arko ou bidhaamiyo oo tuluddiisa intuu koro deedna weego xagga qoraxdu ka dhacday waxaanu isniidhi bay yidhahdeen la ra'aaha uu arki lahaa qoraxda yacni ashamsa sheekh albani wuxuu odhanayaa ziyaadada caynkaasa ee sanad markaa saxiixa ku soo arooray ya waa saxiix ayuu odhanaya waa saxiix calaa sharti shaykhayn weliba shardiga labada shiikh bay ku asaxday ziyaadadan cabdirazaaq baa musanafka ku soo wariyey waa yahay marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal tacjiilu lfitri afraadda in la dedejiya laga qaadanaya haddaba halkaan baraarujiye waxa weeye afraadda marka la afurayo qoraxday horta ku xidhanta kuma xidhna taqwiim taqwiimku waa qaldami karaa waana saxmi karaa taqwiimkan laynoo qoray waa wax qiyaas ku dhisan iyo xisaab iyo markaysa markaa tajribo wax ku dhisan weeye laakiin cibradiyo tixgelinta maxaa leh waxaa waxale qoraxda lafteeda iyo waaga dillaaciis iyo qoraxda dhicitaankeeda dadka mu'adiniintaana xil waxaa ka saaran inay taa ilaaliyaan taqwiimka si xarfiya inay u raacaan maa waa inay hubiyaan waa mas-uuliyad dad baa markaa sababtaada ku cunaya ama ku cabbaya khaasatan markay ramadaan tahay cuntadii inay xaaraan tahay iyo inay xalaal tahay waxay ku xidhan tahay markiisa waxaan yani dhicitaanka qoraxda iyo dilaaca waagu dilaaca taasay ku xidhantahay mu'adinkii markuu addimaayo waxay ka dhigantay inuu leeyahay waxa weeye qoraxdii way dhacdee cuna intee khalaa'iq markaysa markaa sababtaada ku cunaysa ya haddii gooraan xilligii ahayn aad adinto yacni dad fara badan baa aad markaa u sababtay yacni soonkoodii inaynay dhammaystirin oo iyadoo qoraxdu soo jeeddo ay cunaan ayaad u sababtay taana dembigeeda waad qaadanaysa dembi baa kaaga imanaya xagga marka waxa weyan haddii la eego yacni waaga dilaaciisana yadaanu waagu dilaacin haddii marka waxa layska adimo waxay noqonaysaa waxa weeye in dadkii marka laga xaaraantinimeeyey wax u bannaan oo la yidhi waxaweye yani waagi waa dilaacay joojiya joojiya marka saas aawoodee mu'adiniintu xil gaara waa inay iska saaraan taqwiimka inay markaysa waxa markaa ilaaba ilaa mar walba raacaan ma ahee waa inay hubiyaan sax ma yahay mise ma aha ya taqwiimada caalamiga ah iska markaysaga keenne yani culammadu waxay sheegeen qaarkood in qalad ka soo baxa sheekh albani kitaabkiisa silsilatu xadiis saxiixa wuxuu ku dawinaya ku qoraya oo uu tilmaamaya ama fii bacdi kutubi wuxuu ku sheegaya taqwiimka markaysaa urdun beledkii uu sheikhu markaa joogay yacni meelaha qaarkood inay qaldan tahay oo wakhti qoraxdu soo jeedo ay odhanayaan markaysa marka qoraxdii waa dhacday markaas dabeedna maalin buu taarikhaynaya uu leeyay maalin heblaayo yacni waxa weeye aniga ayaa arkayey wakhtiga markaysaa markaa la addimaye ee taqwiimku qoraayo iyadoo qoraxdu soo jeedaan indhahayga ku hayay gurigeyga markiisa marka waxaan aan ka eegay ya sheikhuna meel marka waxaan yani yani markaa kolle yaro sare oo magaalada ka mida ayuu markiisa markaa deganaa marka waxa weeye waa in la hubiyaa oo ruuxu markaysa marka waxaan yani uu iska hubiyaa goortu addimay iminka waxa weeye ramadaanada qaarkood waxay yidhaahdeen masaajidda darafyada markaysaga ku sugani magaalada markaysaga goorta laga addimaayo suuqyada dhexe goorta laga addimayo annagu qoraxda u aragnaa bay yidhahdeen waxyaalahay sheegeen bay ka mid tahy masaajidda darafyada ku yaalla dadka jooga qaarkood waxay sheegeen oo yidhaahdeen suuqyada dhexe goorta laga addimaayo annagu qoraxda waaba u jeednaa iyada lafteedii baanu aragnaa xilliyada qaarkood waa dhacda marka waxa weeye saas iyada aawadeed waa in aad laysaga hubiyaa waa laysaga hubiyaa mas-uuliyaddu ma aha in taqwiimka markaysa waxa la raaco xukunku wuxuu ku xidhan yahay qoraxda iyo waaga dilaaciisa ayuu ku xidhan yahay taas yadaa maadaama ku xidhan yahay waa in layska hubiyaa oo waxaweye markaysa markaa lagu dadaalaa in yani dee saxdii marka waxa la sameeyo yani marka waa in lagu dadaala muadinka marka waxaan addimayaana xilliga ka hor waa inaanu adimin yani cumuuman marka awqaadaba waayo xilliga ka hor hadduu addimo salaad kastaba hatay doonto ha noqoto ama duhur ha noqoto ama casr ha noqoto ama maqhrib ha noqoto ama cisho ha noqoto ama subax ha noqote xilliga ka hor hadduu adimo macnaheedu waxay tahay adaanku wuxuu dhacay wakhtigii aan salaaddu soo gelin hadduu wakhtigaa dhacayna wuxuu noqonayaa marka midaan cibro lahayn salaaddii duhur baa la adimay wakhtigii ka hor aan weli qoraxdii marka aynay e, gaadhin zawaalkii ya iyadaynay gaadhin haddii la addimo waxay noqonaysaa waxa weeye yani adaankaasi wakhtigiisii ma dhicin haddaan wakhtigiisii dhicinna waxay ka dhigan tahay inaan adaan dhicin inaan adaan dhicin bay ka dhigan tahay ay tahay biduuni adaan marka salaaddii in adaan la'aan lagu tukaday baa ka imanaysa waxaana ka imanaysa hadduu markaa raatib ku qaadanayo inuu waxaweye adaankii dayacay ta noocaasaa ka imanaysa saas aawadeed waxawey waa aad yo aad marka laysaga hubiyaa xilliga ma soo galay mise ma soo gelin waa in aad yo aad loo hubiyaa hadday ramadaan tahay iyo haddaynan ramadaan ahayn mid walba xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa wa can salmaana bni caamirin aldabiyi alصaxaabiyi radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal salmaan ibnu caamir waxa uu yidhi ou ka sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ida aftara axadukum falyuftir calaa tamrin ida aftara axadukum midkiin hadduu afuro bimacnaa doonayo inuu afuro falyuftir calaa tamrin timirha ku afuro timirha ku afuro fain lam yejid haddii aanu helin timiru ku afuro haddaanu helin falyuftir ha ku afuro calaa maa'in biyaha ku afuro biyaha ku afuro fa innahu tahuurun maxaa yeelay biyuhu waa daahir wax daahirinayo weeye markaa biyaha ku afuro rawahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeye sanadkiisa dacfa ku sugan sidaas aawadeed sheekh albaani waa daciifiyey weliba markaa daahir ahaan wuxuu khilaafsan yahay xadiiska kalena ka quwada badanna waa khilaafsan yahay ee sugan waa khilaafsan yahay oo waa xadiiska ka dambeeya oo tilmaamaya timirta in laga hormarinayo rudabka laga hormarinayo marka laakiin marka rudab la waayo ayaa timirta in yani timir lagu afuro ay marka fiican tahay timir in lagu afuraa ay marka fiican tahay waayahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can anasin radia allaahu canhu qaala kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam yuftir anas wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yuftiru mid afura ayuu ahaan jiray qabla an yusalliya intaanu tukannin ka hor salaada maqhrib intaana tukan ka hor buu afuri jiray calaa rutabaatin xabbada rutab ah timirta nooca marka bislaate ee marka weli aynay markaa timirnimada gaadhin ee rutabka la yidhaahdo markaas rutabkaasuu ka afuri jiray xabbada rutaba ayuu ku afuri jiray timirta nooca rutabka ah aan weli adkaane miidu ka bixin ee ay cusub tahay bislaadkeedii fain lam takun rutabaatun haddaan rutab jirinna yacni aan la helin markaa rutab fa tumayraatun xabado timiroo yar buu ku afuri jiray tasqiirka la tasqiiriyo tumayraatun la yidhi waxaa laga qaadanayaa inay yaraayeen timirta uu cuni jiro aanu farbadin jirin fain lam takun tumayraatun haddii aynay jirin wakaanadu waa taammo takun waxay noqonaysaa markaa taammo inay tahay labada mawdicba tumayraatun xabado timiri haddaynay jirinna xasa waa markaa cabbi jiray waa nuugi jiray xasawaatin yani cabbitaanno min maain biyo ah yani dhowr qurquro oo biyo ah ayuu markaa yani waxaweyaan cabbi jiray oo aan markaa xoog aan u qurqurinay si yar u nuugaayo rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan waxaanu hi wa xadiis xasan ah marka xadiiskani culammada qaarkood waa quweeyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay qolada quwaysay oo wuxuu yihi sanadkiisu waa xasan ka horiyo kani waxay ku kala duwan yihiin kani waa ficli ka horena waa qawli marlabaadkana waxay kaloo ku kala duwan yihiin kani wuxuu ku bilaabayaa rutabka kaasna wuxuu ku bilaabayaa timirta marka waxawe labadaa farqiba waa ku sugan yihiin labadaa farqiba waa ku sugan yihiin waxaa laga qaadanaya marka hore waxa lagu afuro waxa ugu fiican rutabka haddii la waayo timirta haddii la waayo biyaha ayaa markaysaa waxa ku xiga haddii markaysaga la waayana wixii kale marka wax afuriya uun ayuunba marka la isticmaalaya lakiin tartiibta in loo raaca inay sunnada ka mid tahay ayaa laga qaadanaya wuxuu sheikhu baabaystay baabu fadli tacjiili alfitri wamaa yuftiru calayhi wamaa yaquuluhu bacda aliftaar marka waxaa jirta sheikhu wuxuu ka warramay in afraadda la dedejiyo axaadiistii ku soo aroortay waa keenay wuxuu ku afurayana waa keenay axaadiista sheegaysa qaybta saddexaad ee ku jirtay tarjamada ama baabka ku jirtay wamaa yaquuluhu bacda iftaarih taas sheikhu waa ilaawey waxba kama qorin shaarixa ayaa baraarujinaya oo markaa odhanaya taa kama warramin qaybtaa dambe wamaa yaquuluhu bacda iftaarih xadiis baana ku soo arooray laba xadiis baa ku soo arooray laakiin mid waa daciif mid baa markaa qawi ah xadiiska abu daawuudka ee sheegaya dahaba adama wabtallat ilcuruuq wa habata alajru in sha allah xadiiskaas isagu waa qawi ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeyeen marka waa xadiis sugan wey wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa aftara dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah saasuu odhan jiray marka sidaas aawoodee waxaa sunnaa in intaa la yidhaahdo ayaa sunnaa baabka laba boqol iyo saddexiyo labaatan baabu amri asaa'imi bixifdi lisaanihi wa jawaarixihi can almukhaalafaati waalmushaatamati wa naxwiha wuxuu u baab yahay ay haada baabu amri asaa'im ruuxa sooman in la carabkiisa inuu ilaaliyo wa jawaarixi xubnihiisa kale inuu ilaaliyo can ilmukhaalafaati waxyaalaha markaa cisyaanka ama dembiga ah ee sharciga inuu khilaafay marka ah inuu ka ilaaliyo dembiyada ah iyo walmushaatamati cayda inuu ka ilaaliyo iscaytanka la iscaayaayo wa naxwiha iyo waxa la midka ah oo marka uu sooman yahay xubnihiisao dhan waa inuu ka sooma oo wax dembiya aanu kula iman wuxuu ka soomayaa soonka waxa jebiyoo keliya ma aha xataa fadligiisa waxa nuqsaaminaya ee fadligiisa hoos u dhigaya ee thawaabku ku yaraanaya iyo ajarku waa inuu ka soomaa taasina waxay noqonaysaa dembi oo dhan oo shayga dembigaa marka lala yimaado dembiya la sameeyo iyadoo qofku sooman yahay ajarkii soonkiisu waa nuqsaamaya qawl shaadoo odhanaya waa jiraa soonku waaba buraya oo sheikh ibnu xasmi la yidhaahdo oo culammada daahiriyada ka mida wuxuu qabaa soonka macsi kastaa jebinaysa hadduu qofku dembiba la yimaado noocu doona ha noqdo sakiira ha noqdo dembigaasi ama kabiire ha noqdo soonku waaba jabaya oo buraya saasuu qabaa laakiin jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan waxay qabaan inaan soonku ku buraynin dembiyada ee ashyaadii mufadiraadkaee gaarka ahaa ee soonka jebinayee lagu afuraayey ayuunbaa soonka jebinaya laakiin dembiyadu soonkay nuqsaaminayaan oo ajarkiisiiba hoos u dhacaya oo waa nuqsaamaya marka ajarkiisu marka waxyaalaha qaarkoodna waa mubtilaat ashyaada qaarkoodna waa munaqisaat sawaabka iyo ajarka nuqsaaminaya marka dembi oo dhan baa laga ilaalinayaa jidhka qofku ka ilaalinaya oo waxaweeye waa inaanu markaa carabkiisii dembi ku hadlin indhihiisii wax dembiya ku eegin oo dembi kula iman oo dumarkii ajnabiyaadka ahaa indhaha aanu la raacin yani wax xaaraana waa inaanu ku daawan waa in markaa xubnihiisa kalena saas si leeg aanu wax dembiya ku isticmaalin wax dembiya ka shaqayn wax dembiya cid ugu adeegin dembi oo dhan waa inu ka dheeraadaa waa inaanu caytamin waa inaanu xan la iman waa inaanu yani diradiraalo la iman wahaakada xadiiska dabacdaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ida kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfuth walaa yaskhab ida kaana hadduu ahaado bimacnaa hadduu markaa jiro yowmu sawmi axadikum sownka midkiin uu markaa soomayo maalinteedu markay jirto falaa yarfuth afxumo yaanu la imanoo cid caayin walaa yaskhab yaanu qaylin oo bimacnaa waxa weeye hadal maalaa yacni iyo qaylo qayle iyo wax la mida aanu la iman fa in saabbahu axadun hadduu qof caayo aw qaatalahu ama la diriro oo bimacnaa inuu la dagaalamayo ay muuqato falyaqul ha yidhaahdo innii saa'im anigu waa soomana yaanu ka aargudan oo marka uu caayo qof aanu caydii cay ugu jawaabin hadduu markaa ruux doonayo inuu la dagaalamo oo dagaal u soo xaydxayto yaanu la wadin ee ha yidhaahdo waa soomanahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka la sooman yahay inaan cayda iyo afxumada iyo aflagaadada iyo waxyaalaha la midka aan lagu hadlin inaan markaa la caytamin inaan la qaylqaylin oo waxaweeye wakhtiga yacni dadka qaarkood ay yacni laga yaabo inay cid asraarto ama wax la mida inay isku xanaaqaan oo isaguna ku qayliyo iyo waxyaalahaas yaanu la iman waxyaalaha yaanu la iman mukhaasamo iyo dood iyo waxyaalahaas yacni marka yaanu gelin hadday cidi caydo yacni yaanu la caytamin ee ha yidhaahdo waan soomanay ha yidhaahdo hadday cidi la dirirayso oo bimacnaa e, asbaabtii inuu dagaal la rabo ay muuqato yaanu la wadin ha yidhaahdo waan soomanay ha yidhaahdo ha iskaga dhaqaaqo saas yada ha sameeyo taasina waxay tahay waa ilaashadu uu soonkii ilaashanayo oo soonkiisa dhowranayo oo ajarkiisu inaanu ka nuqsaamin uu doonaayo sidaas yadaa weeye xadiidka kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo lixdan wa canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey bukhaari qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man lam yadac qawla azuuri ku kastaan ka tegin hadalka beenta aan ka tegin waalcamala bihi iyo samaynta la samaynaayo waxa zuurka ama baatilka la samaynayo aan ka tegin falaysa lilaahi xaajatun ilaahay wax dana uma leh fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah inuu ruuxu ka tago cuntadiisa iyo cabbitaankiisa azuur mar waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo beenta macno labaada loo isticmaalo yaa sheegaya macnan aakhar zuur beenta waa loo isticmaalaa macno labaadoo loo isticmaala markhaatiga beenta ah waa macno khaas ah oo ku saabsan beentii nooc ka mid ah oo shahaadatu zuur ah waxaa kaloo loo isticmaalaa baatil oo dhan ayu baatil zuur waa la yidhahdaa marka falaysa lilaahi xaajatun ilaahay wax dana uma leh fii an yadaca tacaamahu wa sharaabah inuu shakhsigaasi ka tago cuntadiisa wa sharaabahu iyo cabbitaankiisa oo wax cuni waayo waxna cabbi waayo yacni dan kama leh rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey ilaahay cidnaba xaaje uma qabo oo wuxuu markaa baahi u qabaa ilaahay ma jiro ilaahay waa hani waa haniyun can alcaalamiin caalamiintao dhan buu hani ka yahay waxaase loo jeedaa yacni waxa weeye ilaahay ma doonaayo oo ma jecla ayaa laga tilmaamayaa oo waxa weeye tuu thawaabka yacni weyn ku bixinaya ma aha baa laga tilmaamaya hadduu markaa taa lafteeda uu iska daayo dembiyada iyo waxyaalaha baatilka iyo macaasida iyo beenta dee markaa lafteeda inuu xaaje u qabo ma ah ilaahay xaaje marnaba uma qabo haddii iyo haddiiba hadduu markaa waxa weeye iska daayo waxyaalaha soonka jebinaya keliya iyo hadduu xataa waxa nuqsaaminaya iska daayo midnaba ilaahay xaajo uma qabo waxaase loo jeedaa yacni markaa thawaab weyn ku bixin maayo ilaahay ma jecla haddii uu markaa waxa weeye ruuxu u cuntada iyo cabbitaanka iyo waxa soonka jebinaya bes iska ilaaliyo oo waxa nuqsaaminaya aanu iska ilaalin ee uu dembiyadiiyo baatilkii iyo beenihii marka uu la yimaado yacni markaa thawaab weyn ku bixin maayo mana jeclaa laga tilmaamayaa laakiin in xaajo la sugayo ma aha ilaahay marnaba yacni markaa cidnaba xaajo uma qabo wuxuu u baahan yahayna ma jiro waana hani marka xadiiskan waxaa laga qaadanayaa inuu ajarku markaa waxa nuqsaamaya ayaa laga qaadanayaa oo waxyaalaha baatilka iyo waxyaalaha beenta iyo waxyaalaha dembiyada ahi inay markaa soonkii nuqsaaminayaan taasaa laga qaadanaya marka walcamala bihi waxaa laga fahmayaa in macnihii caamkaa zuurka looga jeedo oo ah baatilka yaa baailka in markaysaga looga jeedo marka beentiina waa soo gelaysaa waa ugu horraysaa waxyaalaha kale baatilkaahina waa soo gelayaan haddii camal ahaan loo sameeyo waxaa baatilkaana iyaduna waa saas si la la'ag waxay noqonaysaa mid ajarkii ku nuqsaamayo noocaasay noqonaysa laakiin saynu sheegnay jamaahiirta culammadu siday qabaan waxyaalaha dembiyada ahi aan mufadiraadka gaarka ahayn soonka ma jebinayaan laakiin ajarkuunbay nuqsaaminayaan imaam axmed ibnu xambal baa la weydiiyey dabeedna wuxuu yidhi haddii marka xantu soonka jebinayso iyo waxyaalaha dembi oo dhammi ay jebinayaan soomba inooma sugnaadeen soomba inooma sugnaadeen markaa saas yadaa buu markaa u yidhi marka wuxuu tilmaamayaa inay sawaabkan ku nuqsaamayee soonku aanu burayn oo qofkii aan qadda laga rabin iyo qalle inuu qalleeyo baabka laba boqol iyo afar iyo labaatan baabun fii masaa'ila min asawm kani waa baab yacni ku saabsan masaa'il soonka ka mida xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi hureyre can inabiyi sala allahu aleyh wasalam abu hureyre nebiga ka wariyey calayhi asalaatu wasalaam qaal inuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa nasiya axadukum fa akala aw shariba falyutima sawmah idaa nasiya axadukum midkiin hadduu ilaawo oo fa akala uu cuno aw shariba ama uu cabbo falyutimma sawmahu soonkiisa ha dhammaystiro fa innamaa atcamahu allahu wasaqaah waayo allah unbaa quudiyey wasaqaahu waraabiyey yacnii markanuu is-ilaaway ruuxu oo waxna cunay waxna cabbay ilaahay baa quudiyey ilaahay baana waraabiyey ee soonkiisa ha dhammaystiro muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in markaa ruux hadduu is illaawo oo shay soonkii jabinaya uu la yimaado isagoo is-ilowsan oo waxna cuno waxna cabbo in soonkii aanu ka burayn goorta aanu ka burayn waa goorma waa markuu is-ogaado markuu joojiyo aanu sii wadin yacni markuu isxasuustay ama la baraarujiyey waa inuu joojiyaa waxa uu afka ku hayana tufaa laakiin wuxuu afka ku hayay marka hadduu iska sii liqo yaa soonkiisi markaa waa ka jabay waayo intaa wuxuu liqay isagoo isxasuusan ayuu liqay markaa soonkii kuma jabayo qallana ma saara hadduu sidaa la amre yeelo oo uu markaa joojiyo uu isxasuusto una soonkiisii dhammaystirto bimacnaa sii wado dhammaystirka uu soonkiisa dhammaystiranaya waxay tilmaamaysaa shay mufatira oo soonka jebinaya inaanu sii wadin ila markaa soonkiisii ma dhammaystirin marka hadduu sidaa yeelo uu joojiyo dabeedna dhammaystira soonkiisao sidii u soomanaado soonkiisu waa u jiraa taasina waa risiqu ilaahay siiyey soonkiina kama jabin ma saara qallana ma saara waxaa ku sugan oo kaloo laga qaadanaya shareecadu fudaydkay fududaha laga qaadanaya yaynu ilaahay u sahlay dadka yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waa laynoo sahlo waa laynoo fudaydiyey wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj wax dhibi markaa waxaway diinka inaguma sugna oo waa sahlan tahay waa lagu dhaqmi karaa waa lagu camal fali karaa markaa sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa soonkii inaanu sidaa ku jabayn baa laga qaadanaya shareecadiina sahlan tahay xadiis kale waxaa ku soo arooray man aftara eh, fii shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa calayhi walaa kafaara yacnii ku kastoo afura bisha ramadaan gudaheeda xaaluu markaa is-ilowsan yahay qalle iyo kafaara toonna ma saara qalle iyo kafaara toonna ma saara xadiiskaasina waa sii caddaynaya macnaha ayuu markaa sii caddaynaya lafdi kale wuxuu ku soo arooray man afdara naasiyan falaa qadaa calayhi walaa kafaara bacdu yidhi baa jira falyutima sawmahu waxaa laga tilmaamayaa hase si afxidhnaado hadhowna waxaa laga tilmaamayaa hadhowna maalintaa waa qallaynaya laakiin qowlkaasi waa daciif lama qaadanayo jamaahirta culammaduna may qaadano wasaa may marin may qalla hadduu saaraan lahaa waa la sheegi lahaa waa la sheegi lahaa sideedana waxa weeye hadduu ruux is-ilaawo oo shay maxduura oo sharcigu diiday uu la yimaado isagoo is-ilowsan shaygaasi hadduu xaq ilaahay yahay wax ruuxa saarani ma jiro dembina ma saara kafaarna ma saara waa qaacido caama ruuxii baa is-ilaawey dabeedna wuxuu la yimi shay marka waxa weeye manhi ah oo laga reebay buu la yimi oo maxduur ah ayuu la yimi shaygaasna waa xaqullaahi mar hadduu caynkaa yahay kafaarana ma saara yacni qallana ma saara wax kale inuu la yimaadaana ma saara dembina ma saara kumana dembaabayo laakiin ilowshiya hadduu waajib uga tago yada waxaa la odhanaya waajibkii waa inaad la timaadaa baa la odhanaya oo ilowshiyuhu uga yeeli maayo shayga waajibka uu ka tegey sidii wuxuu sameeyey uga dhigi maayo sidii wuxuu sameeyey uga dhigi maayo waatii xadiiskii sheegaayey man naama can salaatin aw nasiiha falyusalliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila daak marka baabulwaajibaat markay tahay waa istidraakaya waa la imanaya yani waxa weye laakiin dembi kuma qabo dembi kuma qabo laakiin baabulmaxduuraat hadday tahay waxyaalaha la diiday ee la xaaraantinimeeyey yacni wax saaran yani ma jirto dembina ma saara waxaan la kaalayna la odhan maayo bis intaasay ku egtay salaadda dhexdeedii baa nin saxaabiyi ku hadlay isagaan garanayn dabeedna markaa nebiguma odhan salaaddii qalle kuma odhan marka jahliga iyo nisyaanka qaacido waxay culamada qaarkood yidhaahdaan aljahlu wanisyaanu laa yajcalaani almacduuma mawjuudan wa yajcalaani almawjuuda macduuman yacni nisyaanka iyo ilowshiyaha iyo garashawaagu shay waajiba oo maqan kama yeelaayo qaar markaa mid joogoo kale ka dhigi maayo oo macduumkii mawjuudkaaga dhigi maayo yacni waajib baad ka tagtay ilowshiyaad uga tagtay ama garashawaabaad uga tagtay ilowshiyahan ama garashawaagani kaaga yeeli maayo sidii waxaad samaysoo kale shay maxduura ama dembi ah ayaad ku dhacday ilowshiyaad ugu dhacday ama waxaad ugu dhacday garashawaabaad ugu dhacday waxaa maxduurka waxay ka yeelayaan sidii waxaan dhicinoo kale wayajcalaani mawjuuda waxaa loo jeeda mawjuudkii maxduurka ahaa waxay ka yeelayaan yani macduum oo kale ka dhigayaan kaanahu inaanu markaa cabbitaankan iyo cunitaankan aanu la imanba ayay ka dhiganta dee soonkiisi markaa waa u jiraa soonkiisi waa u jiraa salaadda dhexdeedii buu ku hadlay isagaan garanaya in salaadda in lagu hadlaa inay xaaraan tahay ama isagoo is-ilowsan buu ku hadlay yacnii salaaddii kama burin yacni lamana odhanayo yacni waxa weeye salaaddii dib u qallee la odhan maayo la odhan maayo ghaayatu maa fil amri waa in sujuudu sahwi la amrayo taasina waa shay kale uuna salaadda dhammaystiraa laakiin hadday xaqul makhluuqi tahay shaygaa maxduurka lagu dhacay hadday xaq makhluuq tahay xaqaa makhluuqu dhici maayo waa inuu markaa xaqii makhluuqa iska celiyaa garashawaa ama markaa ilowshiiyo ayaa markaysaga xaq makhluuqu ugu tacadiyey xaalka caynkaasa waxaa la odhanayaa xaqaa makhluuqu kaa dhici maayee waa lagaa rabaa inaad markaysaga damaankii waa lagaa rabaa waa xaqulmakhluuqi qaacidadu maxay tahay xuquuqullaahi mabniyatun cala alcafwi walmusaamaxa wa xuquuqu alkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda ilaahay waxay ku dhisan tahay cafin iyo saamaxaad xuquuqda khalqiguna waxay ku dhisan tahay cala almushaaxati waltadyiiq waa saas weeye xadiiska kun iyo laba boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo labiyo lixdan wa can laqiid bni sabirata radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah akhbirnii can alwuduu laqiid ibnu sabira waxauu yidhi waxaan yidhi rasuulka ilaahayow akhbirnii iga warran can ilwuduu'i weysada iga warran qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam asbiq ilwuduu weysada dhammaystir wa bayna alasaabic yacni faraha dhexdoodana yacni gacmaha geli oo si waxaweeye dhexdooda aad u qoyso yacni markaa geli faraha wa baalig fi listinshaaq ku xeeldheerow sandaarsiga oo biyaha sanka xoog ugu eri istinshaaq waa in biyaha sanka hore loogu eriyo istinsaarkuna waa in laga soo daadiyo marka ku xeeldheerow oo biyaha sanka xoog ugu eri ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay mooyaane haddii aad sooman tahay biyaha xoog ha ugu eriyin sanka waxaa laga baqayaa inay markaa dee waxa weeyaan caloosha markaa biyuhu tagaan waayo sanku xagga de markaa jawfka ama markaa uurka waa u daloolaa oo waxa weeye waxa markaa sanka lagu shubaa waxay tegayaan markaa caloosha ayay tegayaan marka haddaad sooman tahay mooyaane haddii kale sandaarsiga ku xeeldheero wa biyaha xoog sanka ugu eri rawaahu abu daawuuda watirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyay abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan buu yidhi sheekh albaanina xadiiska waa saxiixiyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa weysada marka la weysaysanayo in weysada la dhammaystiro ayaa nebigu amraya calayhi salaatu wasalaam oo xadiiskan ku amray asbiq ilwuduu bimacnaa akmil weysada dhammaystir marka weysadii in la dhammaystiro weeyaan waana in marka meelaha qaarkood in laga booday iyo wax la midoo meelaha qaar ay cadcad yihiinoo biyuhu aynay gaadhin taa waa in laga taxadiraa saas aawadeed faraha dhexdooda waa in farta la kala dhexgeliyaa hadday tahay faraha addimada iyo hadday tahay faraha gacmaha mid walba waayo waxaa dhici karta faraha dhexdooda haddii markaa korkuun laga maydho inaan biyuhu gaadhin faraha dhexdooda meelo ka mid ah oo dabeed markaa meelahaasi ay iska qallalan yihiin oo marka weysadii marka halkaa nuqsaani kaga timaadaa dhici karta saas aawadeed waa in markaa la sameeyaa faraha dhexdooda in farta la kala dhex geliyo waa in la sameeyaa si waxaweye loogu qooyo wakada waxaa kaloo la soo wariyey in markaa garhka laftiisa markaa takhliil la sameeyo oo yacni marka hadduu khaas ahaan fara badan yahay garhku in marka waxa faraha la kala dhex geliyo oo marka waxa gunta la qooyo yacni markaa timaha guntooda iyo jidhka ay ka soo baxeen timahaasi waa in marka waxa la qooyaa khaas ahaan haddii ay garhku fara badan yahay shayga saddexaad ee uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa in sandaarsiga lagu xeel dheeraado oo biyaha sanka xoog loogu eriyo munaasabada uu baabka u keenay waxay tahay ilaa an takuuna saa'ima oo ruuxa soomani sandaarsiga inaanu ku xeeldheeraanayn biyaha xoog sanka ugu eryeyn ayaa xadiidku tilmaamaya taasna waxaa laga qaadanayaa waa qaacidada ay culammadu yidhaahdaan dar'u almafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix mafaasidda in la daafacaa laga hormarinaya maslaxada in la soo jiito oo biyaha in sanka xoog loogu eryaa yacni sandaarsiga in la dhammaystirayaa ku sugan marka waxa weeye waa min qabiili jalbi almasaalix waa masaalixdii oo la soo jiidayo nooc maslaxa ah baa ku jirta laakiin mafsado kalaa ka iman karta mafsadadaa kaloo ah soonkii inuu qofka ka fasahaado oo marka waxa weeye markaa biyihii uurka ay tagaan oo caloosha ay tagaan marka waxawe markay noqotay in waxa weeye eh, labadii arrin inay iscaarideen oo sandaarsigii in xoog biyaha sanka loogu eriyo si fiican loo sandaarsado la dhammaystiro iyo in waxa weeye soonkii ka jabo waa maslaxo la soo jiidaayey mafsado la daafacayo oo markaa mawdica ku kulmay labadii haddayna isku suuro gelaynin waxay noqonaysaa waxa weeye dar'ul mafaasidka la hormarinayaa qaacidadu markaa waxay tahay dar'ul muqadamun calaa jalbi almasaalix mafaasidda in la daafaco ama mafsado in la daafaco baa laga hormarinayaa maslaxo in la soo jiito marka labada aan la kulmin karin cinda alistixaam saas yadaabaa markaa la yeelaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sanka waxaa laga qaatay uurka tagaa inay soonka jebinayaan waayo haddaynay soonka jebin lahayn dee sandaarsiga in lagu xeeldheeraado lama diideen marka soonka inay jebinayaan baa laga qaadanaya assacuud waxa sanka lagu shubaa ee uurka tagaa soonkii waa ku jabaya taasaa laga qaadanaya marka sidaas aawadeed dadka markaa dee aan wax qaadan karaynin oo afka aan wax ka cuni karaynin waxaa la sameeyaa tuun baa laga geliyaa sanka oo deedna uurka loo raaridaa waxa dareeraha ah tuumbadaa sanka laga geliyey baa laga siiyaa dadka qaarkood bay bile ku jirtaa oo bilahaas marka waxa dareeraha laga siinayaa sanka laga siinaya oo taa ku noolyihi marka waxa weeye waa dariiq kaloo jawfku leeyahay weeye xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yudrikuhu alfajru wa huwa junubun min ahlih nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yudrikuhu miduu soo haleelo alfajru waaga markaa dilaa dillaaciisaa soo haleeli jiray waa fajru saadiqa waaga markaa dhabta ah ayaa soo haleeli jiray wa huwa junubun walxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo min ahlihi wuxuu janaabadaasi ay ahayd oo uu u janaabo qabay min ahlihi sababta ehelkiisa tegistuu u tegey aawadeed ayaa janaabadaasina ku timi humma yaktasilu intaa dabadeed buu maydhan jiray markii waagu dilaacay dabadeed ayuu maydhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo janaabada ka maydhan jiray wayasuumu waana soomi jiray oo maalintaa soonkeeda iskama dayn jirine sidaasuu ku soomi jiray muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiska kale laftiisu waa la macni aan ku darno xadiiska kun iyo laba boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afar iyo lixdan wa can caa'ishata wa ummi salamata radia allahu canhuma bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha iyo ummu salama ay ka soo wariyeen qaalataa inay yidhaahdeen kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yusbixu mid waa beriista junuban xaaluu janaabo qabo ayuu waa beriisan jiray oo waagu u soo geli jiray waa beriga waxaa loo jeedaa sabaaxa waxaa laga tilmaamayaa waagu inuu dillaacaa looga jeeda qorraxda u soo bixi jirtay muraadku ma aha sidaa ha u qaadan ee waxaa loo jeeda yusbixu waa waa beriisan jirayoo yacni waaga fajru saadiqa dillaaci jiray junuban xaaluu janaabo qabo min hayri xulumin ixtilaam la'aantii isagoo hurdo aynay ugu iman ee janaabadaasi oo inuu markaa waxa weeye riyooday isagoo hurda oo sidaa mani kaga timi yadaynay jirin ee galma uu markaa haweenaydiisa u galmooday dumarkiisa mid ka mida u galmooday janaabadaa sababteed yaday ku timi ayuu sidaa ku waaberiisan jiray janaabada isagaan weli ka maydhan uma yasuumu dabeedna markaasuu soomi jiray markuu waagu dilaaco ayuu dabeed wakhtiyada qaarkood maydhan jiray dabeedna markaasuu salaadda subax tukan jiray sidaana waa ku soomi jiray muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay yacnii janaabadu waxay dhacday habeenka gudihiisay dhacday ee ma aha waxa weeyaan isagoo galmadii wadaa in waagu u dillaacay ma aha sidaa ha u fahmin ee waxaa laga tilmaamayaa janaabo wakhtiga habeenkii gudihiisa dhacday oo uu markaa u galmooday dumarkiisa mid ka mida u galmooday oo habeenka gudihiisa dhacdo waaga aan soo gaadhin ayaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waagu dilaaci jiray isagoo weli janaabadii aan ka maydhan ama ha yaro seexdo intuu markaa ama weysaystay oo istijooday ha yaro seexdo amaba ha soo jeedee isagoo markaa waxa weli aan ka maydhannin baa waagu dilaaci jiray markaasuu dabeedna markuu waagu dilaaco maydhan jiray soonkana sidii u wadan jiray u soomi jiray soonkana habeenkii buu markaa niyeeyey oo yacni inuu soomo uu markaa niyeeyey wahaa kada xadiiskana bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen labadana xadiis waxay faa'iideynayaan janaabada ee ruuxu marka uu ku waabariisto isagoo janaabo qaba oo aan ka maydhan janaabadii soonka inaynay waxba ka yeelin galmo inuu sameeyaa uma bannaana iyadoo waagu dilaacay waaga dilaaciisa inay galmadu la soo gaadhaa uma bannaana wa in habeenka ayna soo dhaafin uxilla lakum leylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum goorta la xalaaleeyo waa goorma waa leylata asiyaami waa beriga kuma jirto waaga dilaaciisu soo geli maayo fajru saadiq dillaaciisu soo geli maayo marka haddii habeenka gudihiisa galmadaasi ay dhacdo oo dabeedna markaa waagu u dilaaco iyadaan weli laga maydhannin soonkii ruuxa waa u jiraa janaabadanna soonkiisii waxba ka yeeli mayso waxay ka yeelaysaa ma jirto labadan xadiisna waa caddaynayaan arrinkanna nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo wariyoo ka sheegay ciddii baabkan ugu aqoonta badnayd oo zawjaadka nebiga ah calayhi salaatu wasalaam oo caaisha iyo ummu salama ay ka mid yihiin yaga ayaa markaa sheegay marka waxa weeye khabarka noocan oo kale ku saabsan waxa weeye yaga akhbar u ah una aqoon badan waxaa jira haddaba xadiis kalaa jira oo qawli ah oo mawduucan ku soo arooray oo sheegaya man asbaxa junuban falaa sawma lah kii waa bariista isagoo janaabo qaba wax soona maleh wax soona male xadiiskaana bukhaari iyo muslim waa soo wariyeen abu hurayra xadiiskaasuu sheegay ruuxii waa beriiso waagu u dillaaco isagoo janaabo qabaa soon ma leh soon ma leh xadiiskaa markuu sheegay ayaa waxaa lagu yidhi xadiiskaad sheegayso aad leedahay nebigaa sidaa yidhi cayshiya ummu salamaa la weydiiyo waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waa beriisan jiro waagu u dillaaci jira isagoo janaabo qaba oo weliba janaabadaasina ay ku timi galmo uu dumarkiisa qaarkood u galmooday markaasuu soomi jiray markuu waagu dilaaco dabadeed baanu maydhan jiray wakhtiyada qaarkood marka waxaad sheegaysaa maxay tahay saasaa marka waxaan yani ay sheegeen caaishai umu salame abuu hurayra wuxuu yidhi anigu nebiga kama maqal calayhi salaatu wasalaam fadl bnu cabaas baa iiga sheegay markii hore cidda uga sheegtay nebiga ma sheegin oo saxaabada mursallaa ku badan axaadiis mursal ah inay sheegaan oo iyagu aynay nebiga ka maqlin inay sheegaan baa ku badan weliba saxaabadii ama waagii dambe soo islaamay ama sigaaru saxaaba ahaa sida cabdulaahi bnu cabbaas iyo axaadiista uu nebiga ka maqlay waa koobnay haalibka axaadiista cabdulaahi bnu cabbaas uu sheegayo asaxaabta qaarkood buu ka wariyey oo nebiga uga sheegtay dabeedna markaa waxa weeye ma sheegin markaa ciddii uu ka maqlay axaadiista qaarkood marka muraajaco lagu sameeyo la sii weydiiyo ayuu sheegi jiray cidda u sheegtay waxaa ka mid a ah xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey cabdullahi bnu cabbaas baynu sheegaynaa oo tilmaamaya inuu cabdullaahi bnu cabbaas uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxau ihi laa riba ila fi nasii'a riba ma jirto ta daynta ku timaadee dulsaarka a ah mooyaane tu kale oo ribo ahi ma jirto waa xasri laa riba ila fi nasii'a lafdiga kalena wuxuu sheegayaa inama riba fi nnasii'a iyaduna waa adaatu xasrin markii hore wuxuu hi rasuulkaas sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam kadib baa la sii weydiiyey markaasuu anigu nebiga kama maqlin fadli baa iiga sheegay mise usaama iiga sheegay labada mid buu yidhi cabdullahi bnu cabbaasna caynkaas odhanay waa xadiis kale tusaalun baynu keenina abuu hurayra axaadiis badan oo uu sheego asxaab kale u ka wariyey kanna waxa weeye waa shaahidoo mawduucaas ku saabsanyi kadib markii dambe abu hurayra xadiiskii ma sheegi jirin oo iskaga gaabsaday xadiiskaa iyo axaadiistan see loo kulminaya see loo tawjiihinaya ibnu kasiirku tafsiirkiisa markuu aayadda fasirayo uxilla lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum axaadiistan iyo labadan xadiis iyo xadiiskaaba waa soo qaadanaya dabeed wuxuu tilmaamayaa culammadu sida ay ka mareen wuxuu odhanayaa ahlucilmiga qaarkood waxay mareen axaadiiskaa inay cilleeyaan ayay mareen waayo nasaa'i wuxuu u soo wariyey saxiixyada ha ugu dhaco isagoo marfuuco nebiga loo rafcinayee nasaa'i wuxuu u soo wariyey isagoo mawquuf fadli ku ah oo hadalkii fadli ah mawquuf ku ah buu u soo wariyey marka ahlucilmiga qaarkood oo muxadisiinta ka midii waxay mareen buu ibnu kasiirku odhanayaa inuu yahay xadiiskaasi macluula way cilleeyeen qolo labaadoo ahlucilmiga ka midi waxay yidhaahdeen waxay kala saareen qofka waa beriistay isagoo hurda oo ikhtiyaaran arrinkaasi aanu uga dhicin wuu yaro gam'ay dabeedna isagaan ku talagelin inuu waxaweeye janaabo waagu inuu ugu dilaaco isagaan ku talagelin oo janaabadii aan ka maydhan inuu waagu u dilaaco isagaan ku talagelin baa waagu u dilaacay biduuni qasdin midna ikhtiyaaran ayuu marka waxaweeye u sugay waaga dilaaciis marka labada xadiis taasay ku kala xambaareen culamada qaarkoodna oo waxay yidhaahdeen qofka marka ikhtiyaaran u doortay inuu markaysaga waaga dilaaciisa la sugo janaaba ka maydhadka isagu soon ma leh laakiin ka isagu marka waxa weeye ay la tagtay oo hurdo arrinkaas ku soo gaadhay waaga dilaaciisa maydh la'aan isaga waxa weeye soonkiis waa u jiraa xadiiskan bay ku xambaareen ahlucilmiga qaarkoodna saasay mareen ibnu kasiir baa odhanaya ahlucilmiga qaarkood mid saddexaad bay mareen oo waxay yidhaahdeen soonka faralka iyo sunnaha bay kala saareen laakiin xadiiskan riwaayadkiisa qaarkood inay markaa ramadaan ahayd baa soo aroortay marka taas waxay noqonaysaa jawaab jaban jawaab jaban ayay noqonaysaa ahlucilmiga qaarkood waxay mareen inay yidhaahdaan xadiiskani abu hurayra soo warinayo ee uu fadli ka warinayo waa mansuukh xadiiskanna waa naasikh ibnu kasiirku laakiin taa waa naqdinayaa wuxuu odhanaya wax taariikha ma hayaan oo weliba waxay yidhaahdeen aayadda aayadda lafteedaaba laga dariishaday inuu soonku asaxayo aayadda see looga dariishaday waxaa looga dariishaday uxilla lakum leylata asiyaami rafasu ilaa nisaa'ikum habeenka soon waa habeenkii ramadaane waxaa laydiin xalaaleeyey dumarkiinna inaa u galmootaan baa laydin xalaaleeyey leylata asiyaami maadaama layidhi yidhi habeenkoo dhan galmadu waa bannaanayd awalkiisa iyo aakhirkiisaba haye marka waxaa ka laazimaysaa dalaalatu ishaara wax la yidhahdaa ka imanaysa fii cilmi alusuul waxay ku yidhahdeen dalaalatu ishaara dalaaladii tilmaanta ahayd oo shay maqsuudun markaysa waxaa lidaatihi aan ahayn oo maqsuudun lighayrihi noqonaya marka xukunka laga qaadanayo ayaa waxa la yidhaha dalaalatu ishaara hadalka ayaa markaa shay loo keenay in lagu caddeeyo shay kalena waa laga fahmayaa oo isagu markaa maqsuudkii weynaaye hadalka loo keenay aan ahayn kaasaa daraatu ishaaro la yidhaahdaayo hadalku wuxuu tilmaamayaabaa la odhanayaa macno kale oo sidaasuu tilmaamaya imka uxilla lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hadalkan waxaa loo keenay oo maqsuudka weyn ee loo keenay uu yahay si laynoogu caddeeyo galmadu inay bannaan habeenka ramadaan oo dhan awalkiisa iyo dhexdiisa iyo aakhirkiisaba habeenka ah inay bannaan tahay macno kalea ah haddaba ka dhalanaya oo ka laazimaya macnaha kale waa maxay aakhir alleyl ruuxii galmoodoo galma yimi ila galmadu habeenkao dhan bay bannaanayd habeenkuna awalkii aakhirkiisa waa ku dhacaysaa aakhir alleyli ruuxii galmoodoo galma la yimi oo qabla alfajri asaadiq ayuu ka kacay bidaqiiqa daqiiqad ka hor intaan waagu dilaacin ayuu arrinkii ka faaruqay in allaha laa yastaxi min alxaq markuu arrinkii ka faaruqay maydh kama gaadhsiin karo isla marka uu kacayba isla markiiba waxa weeye waagu waa dilaacay maydhashadii janaabada isagoo weli aan samaynin oo u xaamxaamanaya yaa baa markiiba waagii walalac yidhi marka bannaanaanshaha wakhtigana ay bannaantahay galmadu oo habeenka aakhirkiisa ay bannaantahay waxaa ka laasimaya yadaan laga maydhanin janaabadii inay markaa soonku inuu asaxaya ka laasimaya waayo wax soonka fasahaadinaya lama banneeyeen wax soonkii faralka ah qofka ka fasahaadinaya looma banneeyeen marka aayadda lafteeda laga daliishaday dalaalatu ishaara in waxa weeye waagu inuu ruuxa u dilaaco isagoo janaabadii aan ka maydhan laakiin janaabadu habeen dhacday oo aynay ka soo tallaabin in soonkaasi asaxayo aayadda lafteeda laga daliishaday waxay yidhahdeen aayadda ayaa nasakhday xadiiska aayaddaa nasakhday xadiiska marka waxa weeye xadiiskaa horreeyey xadiiska abi hurayra taa wuxuu leeyahay ibnu kasiirku taariikh markaa ma hayaan oo inay markaa sidaa u kala horraysay taarikh ma hayaan bal sida daahirka muuqataa waa in aayaddu ka horraysay xadiiska ila sida axaadiistan looga deliishanaayo inuu soonkaasi asaxayo aayaddana looga deliishaday sida daahirka ahi waa in markaa xadiisku dambeeyey oo aayaddu horraysay weeyi saas aawadee wax taariikhoo loo hayo yacni waxaweye ma jiraan awjuh kalena waa sheegay ilaa lix weji ugu yaraan ayuu markaysaa waxaa sheegaya wejiga ugu dambeeye uu ku gebagabeeyey waxay tahay waa in la yidhaahdo falaa sawma lahu waxaa loo jeedaa soonkii kamaalkaa laga nafinayaa waxaa laga tilmaamayaa in laga fiican yahay oo soonkiisii naqsigelayo nuqsaani gelaysaa laga tilmaamaya oo ay tahay markaa sida mustaxabkaa inaan waagu u dilaacin isagoo janaabo qaba axaadiistan kalena waxaa lagu xambaarayaa jawaas bannaanaanshaa lagu xambaaray bannaanaansho ayaa lagu xambaaraya ibnu kasiirku taa ugu dambayse uu ishay wuxuu odhanayaa taasaa ugu markaa salaamo badan oo ugu fiican awjuhda lagu xambaarayo wejigaasa ugu fiican buu odhanaya ibnu kasiirku tafsiirka ibnu kasiirka waa raajici doontaan calaa kulli xaal yani awjuhdaas ayaa marka waxaan yani markaa lagu tilmaamay weji kale waa jiray oo kolley culamada qaar ay sheegi jireen hadda ma xasuusto inuu ibnu kasiirku sheegaayey culamada qaar waxay ku xambaareen man asbaxa junuban falaa sawma lah in laga tilmaamayo isagoo galmadii wada in waagu u dilaacay galmadii isagoo wada marka calaa haada marka sidaa lagu socdana laa ishkaal oo weji marka waxa weeye nowcan maa ka fiican awjuhda kale marka taana culammada qaarkood baa kollay sheegay oo markaa tilmaamay khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal ruuxii galmadiisu ay dhacday habeenka gudihiisa oo aan marka waxa weeye waaga dilaaciisa aynay soo gaadhin dabeedna markaa janaabadii marka dambe ka maydhay isagu waxa weeye soonkiisii waa u asaxayaa dhibina kuma sugna soonkiisina waa u dhammaystiran yahay wejiga markaa uu ibnu kasiirku doortay oo yacni ugu dambaysiiyey ishkaalka ku imanaya waxa weeye in la yidhaahdo oo haddii markaa soonkii ay nuqsaaminayso oo laga fiican yahay nebigu siduu u sameeyey shay laga fiican yahay weliba marar badan u sameeyey marar badan uu u sameeyey waayo kaana laga cabbiray oo la yidhi kaana rasuululahi sala allah alay slm yusbixu saa la yidhi wejigaa waxaa loogu tawjiihin karaa hadalka ibnu kasiirka culammadu marka inay yidhaahdeen shay makruuha nebigu calayhi salaatu wasalaam shay karaahiye ah oo karaahatu tansiiha waa dhici karta in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyo isagoo bayaanul jawaas uga jeeda shaygu inuu bannaan yahay marka isaga nisbadiisa makruuh u noqon mayso isagu waajib buu gudanayaa oo sharcigii buu caddaynayaa isaga qurbo uu ilaahay ugu dhowaaday noqonaysa waa kuu saaxibulmaraaq odhanayo wa rubbamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litansiihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab waxaa laga yaabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam shay makruuh oo karaahiye ah karaahatu tansiih ah inuu la yimaadoo sameeyo mubayinan annahu litansiihi isagoo caddaynaya nahyigan inuu tansiih yaho taxriim aanu ahayn caddaynuu ficilkaa ku caddaynayo inuu u sameeyaa laga yaabaa fa saara fii jaanibihi min alqurab isaga nisbadiisa waxay u noqonaysaa shaygaa uu la yimi ee dadka makruuha u ah isaga qurbo iyo cibaado uu ilaahay ugu dhowaanaya u noqonaysaa waayo waajib buu gudanayaa waajib ayuu gudanayaa waajibkaasoo ah shareecada inuu caddeeyo shareecadana odhaahdiisa iyo ficilkiisa mid walba waa ku caddaynaya marka balliq maa unzila ilayka min rabbik waajibkiibuu buu gudanaya isaga qurbay u tahay isaga makruuh uma aha ee dadka nisbadooday makruuh u tahay kannahyi an yushraba min familqirab tusaalaheedu waxay tahay waa sida cabitaanka laga cabo qarbadada markaa naaskooda laga cabo xadiis nahayiyaa jira ou nebigu ku reebay calayhi salaatu wasalaam saxiixa ku sugan mid kaleoo saxiixa ku sugan baa jira ou nebigu inuu sameeyoo la yimi oo naaska qarbadka uu afka gashaday oo ka cabay ficilkuu nahiyey laftiisii buu haddana sameeyey laakiin wuxuu u sameeyey waa libayaani jawaaz bannaanaanshaha inuu caddaynayo aawadeed buu u sameeyey marka isaga nisbadiisa makruuh uma aha haddaba ishkaalka kale ku saabsan marka inuu marar badan sameeyey marka maxaa lagu xambaaraya waayo bayaanka hal mar baa ku filan waxaa markaa taasna imaamu nawowi wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa sharxa saxiixu muslim wuxuu ku sheegaa axaadiista markuu sharxayo ku saabsan marka xajka kaana saasuu ahaa mid sameeya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahdaa kaanada laga qaadan maayo istimraar laga qaadan maayo ashyaada qaarkood oo nebigu hal mar sameeyey baa kaana lagu isticmaalay oo sidaasna way u soo aroortaa axaadiista qaarkoodna wuu ku tawjiihiyey calaa haada waxay noqonaysaa yani markaa laa ishkaal wejiga marka waxa weye ibnu kasiirka laftiisa ishkaalka usoo arooraya saasaynu uga tawjiihineen looga daafacaya calaa kulli xaal waxay noqonaysaa xadiiskaas haddii uu markaysagaa haabit yahay oo aanu macluul ahayn oo mansuukhna aanu ahayn waxay noqonaysaa waxa lagu xambaarayaa wejiga la yidhaahdo in ama sida ibnu kasiirka marka la yidhaahdo waxa weye in laga fiican yaha laga qaadanaya ama in la yidhaahdo qofkii marka waxa weeye waa beriga soo galay isagoo ficilkii sii wada ayaa lagu xambaaraya lagu towjiihinayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk